بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول لحدا هي أفر ilaa aayadda boqol toddobaatan iyo sideed suurat lcaraaf darsigii aayaddii u dambaysay waxay ahayd was'al bal weydii reer banu israa'iil si ay u caddeeyaan dhibka gaadhay iyo qolada xaqa diiday cani lqaryati magaaladii weydii allatii qaryadii kaanad ahayd xaadirata albaxri badda dhinaceeda ahayd ayla la yidhaha ayla id waqti yacduuna ay xadgudbeen fi sabti sabtida ku xadgudbeen oo sabtigii ha ugaadhsanina la yidhaha ay id waqti bay tatiihim ay u imanaysay xitaanuhum kalluunkoodu yowma sabtihim maalinta sabtiyaysiga shurucan iyadoo daahira wa yowma maalin laa yasbituuna ayna sabtiyaysanayninoo ay caadi tahayna laa taatihim u iman mayso kadalika sidaasaanu nabluuhum u imtixaamaynaa ama u imtixaanay bisababi maa kaanuu yafsiquuna fisqinimaday sameeyeen waid qaalad ummatu nimankii baa la wacdiyaya saddex qolaa meesha taalla qola waa kuwa waxbiiye qolana waa kuwa wacdiye qolana way iskaga aamuseen waid waqti bal shee qaalad ummatun ummadi ay tidhi oo minhum dadkaa kamida qaryadaa degan lima taciduna maxaad u wacdiyeysaan qowman qoom qoomkaasoo allaahu alla muhlikuhum uu halaagi oo ciqaab muteen aw mucadibuhum ama uu cadaabi cadaaban shadiidan adaa daran qaaluu waxay dhaheen waa laba masalo macdiratan ota cudurdaar ilaa rabbikum baa nu cudurdaaran oo alla intuu dhihi lahaa waad ka aamusteen allaanu cudurdaarka ugeyn iyo walacallahum yattaquuna inay waantoomaan baaba dhici karto ay baqaan marka ka aamusi maysanoo dhinaca allaanu ka garbixi oo cudurdaar aanu geysanaynaa dhinaca kalena waxaa suuragala inay waantoomaan marka qolaa qoladan iyaga awaanisay qolo kalea waxay leeyihiin dad ilaahay halaago oo dhibaato ku dhacayso oo mutay oo dhibaato la yimid oo dembi la yimid maxaad kala hadlaysaan oo iskaga daalinaysaan qoladaas waa qolada banaanka isaga baxday sidaa lihi qoladii wacwacdiyeysa waxay dhaheen laba laba masalo weeyo mar ilaah baan u cudur daar sheegan marna waaba suuragal de inay waantoomaan soo suuragal maaha marka qofka waxaad garanaysaa qofka ah kolle ku yeeli mahayo ha dhihina iskala hadal haddaan dhib ka dhalanayn iskala hadal waid wakti bal sheeg baa la yidhi qaalat ay tihi ummatun ummadi oo minhum qaryadaa ka mida dadkaa meeshaa jooga lima taciduuna maxaad u wacdiyeysaan kuwii wacdiyayey bay ku leeyihiin qowman qoom qoomkaasoo allaahu alla muhlikuhum uu halaagi aw mucadibuhum ama uu cadaabi oo iyagu mutay cadaaban cadaab shadiidan oo daran qaaluu waxay yidhi kuwii wax wacdiyayey waxaanu u wacdiyeynaa macdiratan cudurdaas sheega ilaa rabbikum rabbigiina aanuu cudurdaaranoo allahayow tabartayadii waa sidaa iyo walacallahum yattaquuna inay baqaan falamaa nasuu markay iloobeen ka tageen maa dukuruu bihi wixii lagu waaniyey wixii lagu waaniyey ee yeela layidhi oo alla ka baqa markay ka tageen anjaynaa waa nabadgelinay aladiina ku yanhawna nahyiya cani soo xumaanta waakhadnaa waan qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey bicadaabin cadaab ba'iisin oo dhib badan bisababi maa shay sababti kaanu ahan yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeya saddexdii qolo ee qola dambiilayaasha ahayd qolana waaninaysay qolana iskaga aamusa lahayd qoladii iska aamusa lahayd meel bay iska tageen marka alla subxaana wa tacaala kuwii wax waaninayey wuu sheegay way nabad kuwii la waaninayey oo dambiilayaasha ahaana waa la ciqaab labadii waa la sheegay kuwii kale waa laga aamusay aljazaa min jinsi alcamal baa layidhi siday iyagu xaqii uga aamuseen yaa looga aamusay marka dee dembi lagu halaagana lama imanin wax khayr ay ku helaanna lama imanin laakiin culimmada qaar baa leh cabdullahi bin cabaas wuxuu leeya in la halaagayo in kale anugu ka war kama hayo kuwaa aamusay adugu waxay u dhowdahay inaan la halaagin allah wuxuu leeya falamaa nasuu markay iloobeen ka tageen maa shaygii dukuruu bihi lagu waaniyey oo xaqa ahaa anjaynaa waa nabadgelinay aladiina ku yanhawna nahyay canisuu xumaanta culimmadii wax wacdiyeysay waa nabadgelinay waakhadnaa waan qabanay aladiina kuwa dalamuu dulmi sameeyey oo kuwii la waaninayay bicadaabin cadaab baysin oo daran bisababi ma shay sababtii kaanu ahan yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeya falamaa catow markay ku xadgudbeen camaa kii anhu laga nahiyey wixii iska daaya layidhi markay ku xadgudbeen oo diideen ku madax adeygeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daayeero khaasiiina oo dulaysan ahaada amarkanu amru takwiin baa layidhaha amarkii la is ma aha ahaada marka la leeyahay saasaanu ka dhignay buu alla leeyahay idaa araada shan an lahu kun fayakuun marka qoladii warkii laga nahayey markay ku xadgudbeen sabtidii ha ugaarsanina la yidhi dembigii iska daayal markay ku xadgudboon ay faleen daayaraa loo nas loo masakhay daayaraa laga dhigay waa ciqaab ku dhacday falamaa catow markay ku xadgudbeen camaa kii xaggii nuhu canhu laga nahiyey qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daayaro khaasiina oo dulaysan marka waxaa la isweydiiyey waxyaabaha la nasakhay ee si kale loo bedelay taran ma leeyihiin nabigu wuxuu yihi maya wax la nasakay saddex maalmood ka badan ma noolaanayaan waa baaba'ayaan wey carabta waxay aaminsaneen bahashan maansecagaleyda la yidhaha ama maanselugaleyda israa'iil la nasakhay inay tahay bay aaminsanaayeen nabiga marka loo keenayo ma garanayuu yidhi waxay tahay berigii dambe wuu gartay oo wuxuu yidhi wax la nasakhay taran male waid waqti bal haddana sheeg ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaa muxuu ogeysiiyey layabcasanna inuu soo bixin ku diri calayhim dushooda ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa man yasuumuhum qof dhadhan siiya su aal cadaabi cadaab xun waa yahuud waxa la sheegay ina rabbaka rabbigaa subxaanahu wa tacaala la sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa tii degdegta wainahu allana lakafuurun ka dhaafo weye raxiimun oo naxariista allah subxaanau wa tacaala wuxuu iclaam ku bixiyo ogeysiiyey nimanka yahuudda yidhaha ilaa qiyaamaha inay gumaysi un ku jirayaan ilaa iyo hadda lama oga yahuud gooni u taagan ilaa iyo hadda lama oga wey adduunkay ku kala baahsan yihiin marka khayaano kaley sameeyeeno xagga dhaqaalaha adduunka iyo waxbarashada iyo iclaamka iyo yahuuddu xukuntaa adduunka xukuntaa markaa sidaasay dadka eh, yay ku khaldaan mooyaane iyagu weligood cidun bay ku tiirsan yahuudi duribad calayhim idillatu walmaskana weligood miskiinnimo unbay ku nool yihiin wadkur sheeg baa layidhi bal hadda ka sheeg id waqti ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaa layabcaanna inuu ku diri calayhim dushooda ilaa yowmi qiyaamati qiyaamaha yoomkiisa man yasuumuhum qof dhadhan siiya suua alcadaabi cadaabkiisa xun buktunasr baa ka mid ahaa baabili markuu u kaxeeyey ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa kay degdegto wainahu allana lakafuurun ka dhaafo way oo naxariista labada sifo maxaa la isu daba dhigay almu'minu bayna alkhawfi waraja labada baaluu ku duulayo waa inuu allana ka baqo khayrna ka rajeeyo wey inaad alla gebi ahaan ka quusato eed kama quustaan gaal mooye iyo daalim iyo wax kale kama quustaan e, qofka alla yani magrigiisa aaminana waxa wey ayaan danayah oo boqolkiiba boqol dee ilahay wuu janaynaya dad fara badanoo saa yidhaha maaragta anuu awliyaa baan ninka yidhaah ilaahay ma aaminin cabsidii alla soo kama bixin bilmatan waqadacnaahum waan u kala googoynay waan kala firdhinay bay ka dhigan tahay qadacnaahum reer waan u kala googoynay filardi dhulka umaman ummado iyagoo ah minhum waxaa ka a asaalixuuna dad fiican baa ka mid a wa minhum waxaa duuna daalika wax kuwaa fiican aan ka duwan wabalownaahum waxaan ku imtixaanay bilxasanaati wanaag barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad iyo wasayi-aati xumaan abaar iyo wixii lamid a ah. lacalahum yarjicuuna si ay usoo noqdaan oo xaqa ugu soo noqdaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yahuud adduunkay ku kala fadhiirsan tahay waa run hadda yahuuddan hadda bariga dhexe joogta dhulkan hadda falastiin yahuudda joogtahay waxay u badan yihiin kuwii ruushka ka soo noqday yay u badan yihiin kuwa carabta ka yimidna way jiraan kuwa ruushka ka soo noqdabay yay u badan yihiin ninkii shiicada sameeyeyna yahuud yemeni u ahaa oo nin abunawaas la yidhaha boqora intuu soo duulay yu wuxuu yimid maka waangeli buu yidhi laba nin oo caalimiin oo yahuuda ah waxay yidhaahdeen war meeshan waa beyd barakaysana iska ilaali madinu haddana tagay way raaceen meesha nabi baa kusoo hijroon doona iska ilaali yaman bay sidaa ku yimaadeen cabdullaahi binu sabi yahuud yemeni u ahaa ninkii shiicada sameeyey cali bin abi aalib waa ilaah dadka ku yidhi marka yahuuddu saasay u kala fidhiidsan yihiin dad fiican maaha waqadacnaahum waxaan u kala jarjarnay oon u kala firdhina filardi dhulka umaman ummada iyagoo ah minhum waxaa ka mid ah a kuwa fiican bilmatal kuwii nabiyulaahi maxamed rumeeye oo kale wa minhum waxaa ka mid ah duuna daalika kuwaa kuwa ka duwan baa ka mid ah. a waxaan ku imtixaanay ilan xasanaadka iyo barwaaqadu waa imtixaan bal inuu shukriyey in kale yaa lagu eegaya markay barwaaqadu timaado balownaahum waxaan ku imtixaanay bilxasanaati wanaag barwaaqo iyo caafimaad iyo jira la-aan wasayiaati waan ku imtixaanay xagga kalea loogu duway abaariya wax daran lacalahum yarjicuuna si ay u waantoomaan fakhalafa waxaa ka hadhay min bacdihim kuwa kuwii kuwa wanaagsan iyo kuwa fiican ba lahaa waxaa ka hadhay khalfun hadhaadi baa ka hadhay warisul kitaaba kitaabkii tawreedaha dhaxlay oo gacanta ku haya ya'khuduuna way qaadan carada haada kan badeecadiisa yani waxaan lacag ahayn baa badeeca laydhaha kan dhow ee adduunka ah badeecadiisay qaadanayaan aakhirana waa ilaaween wayaquuluuna waxay dhihi yukfaru lanaa waa naloo dhaafi markaad tidha warlaaluushka maxaad u qaadanaysaan waa naloo dambi dhaafi waanu toobo keeni doonaa badeecad kale carad kale hadduu u yimaado oo milu kii hore oo kale yaakudu way qaadan waa laaluuska waxa la yidhaahdo markii laysku soo dacweeyo kitaabkii tawreedahana way hayaan kuwi iyagu ay taxriifinayaanna way hayaan markaa ninkii isagu xaqa leho markaa garta leh tawreed bay usoo qaadi laaluushna way ka qaadan tawreed wakaa taasaanu kugu xukunna badhi ninkii laga ninkii isagu gar daranna kii ay taxriifiyeen bay usoo qaadi laaluushkii bay ka qaadan haddaad tiaa warlaaluuskan maxaad u qaabeen hadii la yidhaah waana loo dambi dhaaf waa iska tooba keeni doonaa bay leeyihiin innagana waa sidoo kale dembiga iska yargal waad iska tooba keeni doontahay dad badan baa saa ku xisaabtamay ogow fakhalafa waxaa ka hadhay min bacdihim kuwaa hore ee wax wanaagsan iyo wax fiicanba lahaa iyo waxun intaba khalfun ka hadhayaal ama hadhaadi warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa yaakuduuna waxay qaadan carada haada aladnaa waktigan dhow ee adduunka badeecadiisii bay qaadaan alaabtay u timaadeen laaluuska ah wayaquuluuna waxay dhihi haddii la yidhaha war iska daayo waa xaaraame sayukfaru lanaa waana loo dhaafi bay dhihi haddana wain yaatihim hadduu u yimaado mar kale caradun badeecadii xoolihii miluhu oo kii oo kale ah yaahuduun haddana way qaadan markaasuu alla wuxuu leeyahay alam yu'khad miyaan laga qaadin calayhim dushooda mihaaqulkitaabi kitaabkii ballantiisii kitaabkii towreed ahaa ballantii uu ka qaaday miyaanay jirin allaa yaquulu si ayna u dhihin miyaan ballan laga qaadin calallaahi alla dushi ilal xaqa xaq mooye inayna alla ku been abuuranin miyaan ballanta laga qaadin wadarasuu miyaanay aqriyin maa fiihi wixii ku jiroyna korkaba ka haynin wadaaru daarta aakhiraa khayrun u khayr badan liladiina ku yattaquuna rabbigood ka baqaya marka alle wuxuu le afalaa tacqiluun warma miyaydan markaad laaluushka qaadanaysaan ood waxaan qaadanaysaan ood leedihiin alla wuu noo dembi dhaaf waanu toobo keeni ilaahay waxaan xaq ahayn miyaa lagu dul sheegaa ilaahay adoo dembigii faraha kula jira siduu kugu dembi dhaaf ila saasay ku dul sheegeen kitaabkii miyaanay aqriin way aqriyeen kitaabkii hortoodu yaallaa marka qof kasta oo mu'minahoo alla ka baqa daarta aakhiraa u khayr badan adduunka bidhbidhkiisa iyo khayaanadiisa ayuuna raacin oo ku kadsoomin markaasaa waxaa la yidhaha falaa tacqiluuna wamiyadaa wax garanay si walba wax laidinku sheegi xaggee laidinka maryaa baa lagu yidhi alam yuukhad miyaan laga qaadin calayhim dushooda misaaqulkitaabi kitaabkii ballantiisii oo ballantu maxay ahayd allaa yaquuluu inaanay ku kordhihin cala allaahi alla ila alxaqa xaq mooye oo wuxuuna alla sharci ka dhigin ayna sharciyeynin wadarasuu ayna aqriin maa fiihi wixii kitaaba ku sugnaa wadaaru laakhiratu daarta aakhira khayrun u khayr badan liladiina kuwii yattaquuna allahooda ka baqayay afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba garanay caqligu iyo cilmigu waxay isu yihiin indhaha iyo nuurka indhahanu haddayna nuur haysanin waxba arki maayaan caqliguna hadduuna cilmi lahayn waxba arki maayo markuu caqligii cilmi isu yimaadaan yaa la socon indhuhuna waa sidoo kale w waladiina kuwa yubasikuuna qabsaday bilkitaabi kitaabka qabsaday waaqaamu salaata salaada oogay inaa anagu laa nudiicu haladaadin mayno ajra almuslixiina kuwa wax wanaajiyayaasha ka ah ajrigooda ummaddii nebi maxamed way soo geli waa caam aayaddu waladiina kuwa yumsikuuna alkitaaba aqaamuu salaata inaa anagu laa nudiicu haladaadin mayno ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiya wax suubiya wax fiicnaya ajrigooda ilahay baa ku baylahtiri hadduu qofku muslix yahay oo muxsin yahay allah baa ku baylahtiri subxaana wa tacaala ha ka baqin inuu kaa haladaado waid nataqna aljabala wadkur xus baa layidhi nabiyullaahi maxamedow id waqti nataqna aan fujinnay aljabala buurtii fowqahum dushooda kaanahu sidii isagoo dullatun daruur ah hoosiisa wadannuu waxay u maleeyeen annahu jabalku waaqicun bihim inuu ku dhici waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi khuduu qabsada oo qaata maa ataynaakum waxaan idin siinay oo tawreeda biquwatin xoog iyo iyo qasad ku qaata wadkuruu xusa oo barta maa fiihi wax dhexdiisa ah lacalakum tattaquuna si aad alla uga baqdaan nabiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markii wax waliba soo dhaceen oo la toobo keenay oo qaar la laayay oo yaa tawreed waa loo soo dhig waa kii tawreed keenay oo markii uu waftigii uu kaxeeyey ay soo dhinteen oo haddana alla usoo nooleeyey yuu tawreed soo dhex dhigay wuxuu yihi qaataa layii war diintan qaato qabsada way diideen markay diideen baa inta buur la fujiyey yaa dushooda saa loo dhigay war qabsadaa la yidhi markaa waxaa la yidhi eh, dhinaca bidixday sidaa ugu wada seexdeen intay saa u wada seexdeen oo saa isha u bananiyeen marka hadda yuhuuddu xaaladaa way barakaystaan markay alla baryanayaan sidaasay u sujuudaan markay sidaa yaa alla ku baryaan baa layidhi yahuuddu oo waxay aaminsan yihiin in sujuuddaa alla uga daayey yay aaminsan yihiin wadkur sheeg id waktina taqna ljabala buurtii aan fujinay fawqahum dushooda kaanahu sidii isagoo dullatun daruur ah ama hoosiisa ah. wadannuu waxay u maleeyeen annahu jabalku waaqicun bihim inuu ku dhici markaasaa waxaa lagu yidhi qiila lahum waxaa lagu yidhi khuduu qabsada ma aataynaakum waxaan biquwatin dadaal ma aataynaakum khuduu qabsada ma aataynaakum waxaanu idin siinay dadaal iyo qasad xoog ku qabsada wadkuruu xusa oo barta oo ku camalfala maa fiihi wax dhexdiisa ah lacalakum tattaquuna si aad alla uga baqdaan waid akhada rabuka wadkur haddana sheeg baa nabiga lagu yidhi id waqti akhada rabuka rabbigaa uu ka qaaday min bani aadama bani aadamka min duhuurihim dhabarkooda duriyatahum caruurtooda uu ka soo dhex qaaday wa u markhaati geliyey calaa anfusihim oo alastu birabbikum rabbigiin miyaana ahayn qaaluu waxay idhi balaa waa tahay shahidnaa markhaataan ka nahay muxuu alla sidaa u leeyahay ad taquulu lianlaa taquulu si aydaan u dhihin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa inaa anagu kunaa waxaanu ahayn aafiliina kuwa halmaansan can haadaaka saydaanu dhihin aw taquulu ama aydaan u dhihin inamaa ashraka aabaa'unaa aabbayowga iyagiibaa mushrikiin ahnu daba soconi min qabl hor kunaa anana waxaan ahayn duriyatan caruur baan ahayn taran min bacdihim dabadood ee allahayow afatuulikuna miyaad noo halaagi bimaa facala lmubdiluuna baadil sameeyayaashii naga horreeyey aabba ahaa miyaad noo halaagisa eedaanu dhihin marka aayaddan waa aayad cajiiba waxaa weeye sidaa ay tahay baynu u qaadanayn kitaabka ibnu kasiirka bilmatal aayaddaa sharaxeeda lix bog buu ka dhigay aayaddaa keliya sharaxeeda marka allah subxaanau watacaala bani aadamka dhabarkooda nebi aadan caruurtii ka tarmaysay buu nebi aadan dhabarkiisa kasoo qaaday kasoo bixiyey duriyadii caalamudar baa layidhaha iyaga bani aadamka laftoodana nin waliba wuxuu dhali lahaa marka ruuxdii oo jasad la wey ruuxdii oo alla jasad u yeelay ilaahay siduu doonu yeeli yaa mid waliba wuxuu dhali lahaa baa dhabarkiisii lasoo qaaday markaasaa la yidhi ala marka waktigaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra marka la leeyahay fitrada uu ku dhalanayo ilmuhu waa taa berigaa lagu dabaceeyey wey ilmo kasta wuxuu ku dabacaysan yahay fitra markuu ilmuhu soo dhasho wuu ooyi inuu baahan yahay baa muuqan marka rusushuna way xusuusin markaa le ruuxna ma xusuusna waktiga ruuxna ma xusuusna rusushan iyo dacawadan la soo diray yaa xusuusinaysa marka markii wixii ku dabacaysnaa la xusuusiyo qofka waa wax ku dabeecaysanaa xaqu laakiin markii la xusuusiyo oo loo sheego qof waliba qofkii fiican oo dhan uu raaci tii kale shaydaanku raaci adu riwaayoyin baa jira wixii yani naar loo abuuray waktigaasaa la cayin waxaasoo dhan iska dhaaf kitaabka ibnu kaiir lix bog buu ku sharxay marka intaasaan ka soo qaatay insha allah intaasaynu ku daysanayn wadkur xusbaa layidhi id wakti akhada rabuka rabbigaa uu ka soo qaaday min bani aadama bani aadamka xaggiisa min duhuurihim dhabarkooda duriyatahum tarankoodii bani aadamkii oo dhan qof waliba wuxuu dhali lahaa ee dhabarkiisa ku abuuraa yaa laga soo qaaday ruuxdii jasad baa loo yeelay markaasuu alla yidhi waashadahum wuxuu u markhaati geliyey calaa anfusihim naftooda oo muxuu yidhi alastu birabbikum rabbigiin ma waana shahiidnaa weliba markhaataan ka nahay marka taasaa qof walba ku dabeecaysan nebi aadam laga soo bilaabo ilaa yowma alqiyaama qof kasta oo dhalanaya islaamnimadaasaa ku dabeecaysan marka daacigaa xusuusin maxaa alla sidaa u yeelo waktigaa looga qaaday ballanta an taqulu si aydaanu dhihin an taqulu lianlaa taqulu si aydaanu dhihin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa inaa anagu kunaa waxaanu aafilina kuwa halmaasan can haada isagii oo idinku dabeecaysan yaa laidin xusuusiyey marka aafiliin ma noqon kartaa idinkaa dembiga leh hadaad wadada xaqaa mari weydaan wixii alla idinku dabeeceeyo qalbiga idinku dabeecaysan oo nuuraho qalbiga idinku jira yaa daacigu ku xusuusinaya marka haddii lagu xusuusiyo bas aafil ma noqon karti kuma marmarsan kartin aw taquulu lialla taquulu si aydaanu dhihin inamaa ashraka waxaa shariig yeelay aabaunaa abayowgayo min qabl hor wakunaa anana waxaanahay duriyatan caruur min bacdihim dabadood taran baanu ahayn ka dambeeyey waa laba marmarsiyo oo waxaa waxba kama anaan ogeyn ma dhihi kartaan maxaa yeeley waa laidinku dabeeceeyey rusushuna way idin xusuusisay isla markaana ma dhihi kartaan shirkiga abayowga yaan ka raacnon daba soconi maxaa yeele waaba laidin sheegay afatuulikuna hadalkoodii baa socda lianlaa taquulu si aydaanu dhihin inamaa ashraka aabaa'una aabayowga yaa shariig yeelonu raacnay min qabla kunaa anana waxaana duriyatan taran baana bacdihim dabadood ee afatuulikuna allow miyaad noo halaagi bimaa facala lmubdiluuna baadil sameeyayaasha aabbayowgaya ahaa miyaad noo halaagi si aydan sidaa udheh labadaa masale midna ma dhihi kartaan oo waanawaa laidinku dabeeciyey xaqii waana laidin xusuusiyey aabbayowgii shirkigay la yimaadeenna xaqii baaba laidin sheegay maxaad u raacdeen weyn allah wuxuu leeyay wakadaalika sidaa yaanu nufasilu u tafsiilka waa af soomaaliga oo kale waan kala dhigdhignay soo lama yidhaah waa la falanqeeyey waa la sharxay waa sidaa waynu fasiludu kadaalika sidaasaanu fasilu u kala cadaynay alaayaati aayadihii meel walba waa lainooga sheegay iyo walaclahum yarjicuuna inay soo noqdaan walaclahum yarjicuunadu waxay ku cadfaan si saa u dhihin oydaan saa u dhihin iyo walaclahum yarjicuuna inay soo noqdaan kadaalika nufasilu alaayaat iyo walacalahum waxay u dhowdahay yarjicuuna lacaladu waa cillo wey watlu aqri calayhim dadka dushiisa ku aqri naba aladii kii warkiisa aataynaahu aan siina aayaatina xaqa la waafajiyey aayadaha yagii baan siinay fansalakha minhaa wuu ka baxay aayadihii xaqa ahaa insilaakha waxaa la yidhaha wixii laga diso faatbacahu shaydaanu shaydaan baa raacay yacni baa la rafay min alqaawiina kuwa lunsan buu ka mid noqday walow shinaa haddaan doonno buu yidhi la rafacnaahu ninkaa waan kor yeeli lahaynoo meel sareyaa la gaadhsiin lahaa bihaa bilaayaati aayadaha sababtooda walaakinahu akhlada wuxuu u leexday ila alardi ardada waxaa laydhaha wixii hoose oo liita ila alardi adduunyadiibuu u leexday watabaca waahu siduu jeclaana ninkan qudhiisa waa sharax badan baa laga bixiyey ibnu kasiir oo kale bahrumuxiid intaba waan ka eegay marka waxaan isku soo xoorinayna intaan wax kaloo dhan iska dayno ninka waxaa la yidhi balcam binu bacura baa la dhihi jiray balcam binu bacura nabiyulaahi muuse lafteedkii la joogay reer banu israa'iil buu ahaa waa sida hadda ugu aan anigu soo xooriyey wey markaa markii magaaladii la weerari lahaa yuu u tegey isagoo aayadihii la siiyo dee nin xaqaho ah qoladii markuu u tegey buu yidhi iyo xoolo siiyeen way guneeyeen markaasaa waxay yidhaahdeen mujaabu dacwaa tahay muuse iyo dadkiisa habaar bay ku yidhaahdeen markuu muuse iyo dadkiisa inuu habaaro damcay yuu iyagii habaaray carabkiisii baa iyagii maray markaasy warwaaku sidaa annagaa badna habaaraysaa markaasuu yidhi aakhariyi adduunba seegaya aakhariyi adduunba waan seegay way ii dhammaatay waxbaan idiin sheegi reer banu israa'iil gabdhahay aada u jecel yihiin gabdho qurqurux badan u dira markay gabdhaha dee ku dhacaan o waxeeyaan guul heli mahayaan wax sidaasoo kale ah adu midaasaa ugu ron ninkaa un balcan binu baacuur weyn oo halaagsamay oo isagoo xaqa ku taagnaa intuu khayaano sameeyey karaamadiisii wixii oo dhan ka tegey marka wuxuu tusaale u yahay nin kasta oo xaqa isagoo ku taagan adduunyo ka doortay oo hawadiisa raacay yuu tusaale u yahay fi lwaqti alxaadirba ka soo qaan watlu ku dalaqri calayhim dushooda naba aladii ninkii warkiisii aataynaahu aan siinay aayaatina ayadaha yagii karaamo iyo cilmi baa la siiyey fansalaqa wuu ka siibtay minhaa aayadihii wuu ka siibo wuu ka baxay faatbacahu shaydaanu shaydaan baa raaco rafiiq la noqday oo lumiyey fa kaana ninkaas wuxuu aday min alqaawiina kuwa lunsan walow shinaa haddaan doonu yidhi allah subxaanahu wa tacaala la rafacnaahu waan kor yeeli lahayn oo waan dallacsiin lahayn oo yani heer san u gaari laha oo fiican bihaa bilaayaati aayadihii la siiyey walaakinahu ninkii akhlada wuxuu u leexday ila alardi adduunyadu u leexday watabac hawaahu siduu doon yuu raacay rabidiisuu raacay famahaluhu tilmaantiisu ka mahali kelbi ay oo kala wey in taxmil calayhi haddaad kula boodo ood weerarto yalhas carabka unbuu lalmin aw tatruku haddaad ka tagto iska daysana yalhas carabka unbuu lalmin waxay ka dhigan tahay sida ayga haddaad daysiy haddaadina carabku unu soo bixin y haddaad waxu sheegtay haddaad u sheeg isku mid yahay wey isaga iyo wixii baadilihi haddaad u sheegto iyo haddaadan u sheegin waa isku noocun isbedel ma leh ayguna waa sidaasoo kale marka ayaday la miaal yihiin aygu carabkunbu saa ulama haddaad kula boodo intuu ordo wahwaha carabka soo bixin haddaad daysana adigaaba laga yaaba inuu kugu soo ordo carabka soo bixiyo marka iyaguna waa sidaasoo kale oo waanisana qaadan maayaan haddaadan waanina waa sidoodii unbay noqonayaan allah wuxuu leeyahay famahaluhu ninkaa tilmaantiisu hawadiisa raacay hadda ninkaa keliya ma aha ka mahalil ay oo kale weye in taxmil haddaad kula boodood weerarto caleyhi dushiisa yalhas carabka unbuu laalaadin o tadriku haddaad daysood faraha ka qaado yalhas waa isku kana waa isku hadii wax loo sheegay haddaan wax loo sheegin daalika tilmaantaasi mahalulqawmi qoomkii sifadooda weeye aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey faqsusilqasasa qisooyinka iyo waayo aragnimada iyo waxyaabaha dhacay uga sheekee dadka lacallahum yatafakaruun bal si ay uga fikiraan hadda ninkaa qisadiisa markii lainoo sheegay ka fikir muxuu ninkaasu dhibkaa ku mutay qoladii daayarada laga dhigay ka fikir qisooyinka lainoo sheegay inaynu ka fikirno oynu cidhibtoodu say noqotay ogaano oo dadkii ahluxaqaha cidhibtoodusay noqoto ogaan fikirkaasaa laynaga rabaa wey bilaash inaad ku dultraacdo maaha allah wuxuu leeyahay daalika tilmaanta noocaasihi ee haddii wax loo sheegay iyo haddaan loo sheegin isku mid a ah, sida ayga haddii la weerariyo haddaan la weerarin uu carabka uun u lalmin masalulqowmi qoladii sifadooda wey aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey faqsus uga qiso alqisasa alqasasa faqsus ilqasasa qiso qisasana waa la dhihi karaa waa waa jamcu tagsiir qasasa iyo qisasa waa isku mid waa jamcu tagsiir mid qisatu wa qisasun qasatu wa qasasun waa isku mid wey faqsus alqasasa qisooyinka uga qiso lacalahum yatafakkaruuna si ay u waantoomaan lacalahum yatafakkaruuna si ay wax u gartaan lacalahum yatafakkaruuna si ay uga fikiraan wey saaa waxaa xun maalan tusaalaa xun almaqsuusu bidami alqowmu qowm weeye aladiina qowmkii kadabuu beenay biaayaatina waanfusuhum naftoodana kaanuu waxaa yadilmuuna kuwa dulmiyey markaan almaqsuusu bilmati waxoogay cilaabtan ku yar leexday macnaha sidaa kugu soo baxaya saa'a iyo nicmo iyo bi'se iyo maqsuus bay leeyihiin cayda waxa lagu khaas yeeli ama ammaanta waxa lagu khaas yeeli nicmo rajulu zaydan nicmo rajulu nin baa fiican almaqsuusu zaydan waa sidaa cilaabta weyn saa'a waxaa xun maalan tusaala xun alqawmu kuwa lagu khaas yeelayo cayda alqawmu qom wey aladiina qomkii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey waanfusahum naftoodana kaanuu ahaa yadlimuuna kuwa dulmiyey yadlimuunada anfusahumtaa mafcuulu ah man yahdi illaah ilaahay qofkuu hanuuniyo fa huwa lmuhtadi isagaa hanuunsan qofkii ilaahay xaqa waafajiyo qofkaa unbaa hanuunsan nabiyullaahi maxamed waa haadi buu ahaa laakiin iimaanka qalbiga dadka uma gelin karin wadadu isagoo ku hanuuna wataa wadadii buu leeyahy ninkaad inaka laa tahdi man axbabtaa nabiga lagu yidhi qalbiga uma gelin kartid hidaayo nabiyullaahi marka haadi buu ahaa wadada tusa marka hidaayada qalbiga gasha allah baa iskale wey man yahdi illaahu alla qofku hanuuniyo fa huwa isaga almuhtadii ka hanuunsana waman yudlil qofkii alla haleeyo shaydaan duufsado fa ulaaika kuwaasi humul khaasiruuna kuwa khasaarin wey qofka shaydaanku saaxiib la noqday ee shaydaan hogaamiyey waa qof khasaarin wey fidradii hore ee alla ku dabeeceeyey alastu birabbikum uu ku dabeeceeyeyna ee rususha iyo ducaadu ina xusuusiyeenna kumuuna camal falin wallahu subxana wa tacaala